بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب في القول باب باب القول في الاستثناء وحباب يهي القول إن لغا هدلو wax laga yiraahdo في الاستثناء soo reebidi soo reebidi wax laga hadlo ayaa halkan baa u tahay istithna iyo hawlahan de waa hawla ajruumi uu ka shaqeysto weeye laakiin meeshan usulka waa un ahkaam ba ku tacalluqda marka saas un baa la isaga keena tayib waa masalada luqawiya wuxuu yidhi sheekhu walistinaaءu waana waxyaalihii mukhasisaadkiibu kamid yahay wuuna sheegay sheekhu inuu fasal u gunti doono waan soo marnay inuu fasal u gunti doono munfasilaadkii cali mutasilaadkii ayay ka mid yihiin marka inuu baab u gunti doono wuu sheegay asaga iyo shardiga iyo sifada wuu sheegay ayagu bilaa marka wuxuu yidhi walistinaaء soo reebiddu yajuusu waa bannaanta takhsiisu kuasis lagu khasiso wax looga soo reebay allafda lafdiga caamka ah bihi maxaa la bilistinaaء walistinaaءu soo reebiddu yajuus waa bannaan tahay wey takhsiisu lafdi bihi in asaga lafdiga caamka wax looga soo reebo waa bannaan tahay wey wuuna la xidhiidhaahdi tacriifkiisu marka hadda galo wuxuu huwa ma'khuudun wa huwa istatnuhu ma'khuudun waxaa laga soo qaatay oo laga keenay min ishtiqaaqiisi weeye min qowlihim ee qowl carab ay dhaheen sanaytu waan laabay fulaanan ninka fulaan la yidhaha waan laabay can ra'yihi ra'yigiisi waan ka laabo qof afkaar iyo mabaadi u aaminsanaa ayaad kala niqaashta waad kala dooday waxbaad isla meel dhigteen Ah, soomaaliya waxay yidhaahdaan eh, rag waa doodaa dumarna maxaa la yidhaahdaa warkood waa la gartay marka waa la dooday wey ah, waa la markii la dooday afkaartiisii iyo wuxuu aaminsanaa ayaad maxaa le ka leexisay wey waxaad ku qancisay wix uu aaminsay inay khalad yihiin waad ka soo laabtay wey marka waa la dooday wey marka habata waxaad leedahay sanaytu waan laabay fulaan baan laabay can ra'yihi baan laabay wey ra'yigiisii iyo wuxuu aaminsanaa baan ka laabay afkaartiisii idaa saraftahu markaad ka jeediso ka leeiso idaa saraftahu markaad ka leexiso canhu can ra'yihi ra'yigiisi markaad ka leexiso ood ku qanciso inay waxaanu aysan sax ahayn ama wuxuu u socday maaha inay mabaadii keliya diinay tahay hadduu rabo inuu ganacsado waxbuu raba inu ka ganacso tusaalahaan markaasaati ruuxa ganacsigan waa laga fiican yahay iska da mid kale kaaga fiican marka qofka ra'yigiisi ujeeddadiisii in laga leexiyo saas waay marka thanayt wey maxaa la yihahda min asaniy baa laga keenay waqiila waxaa la yiri saasaana xoog badan wey saasaa xoog badan sidaa daraaddeed buu shiiraazi somarti waa ku yiri waa qiila kale wuxuu ku yidhaha huwa aladhar buu yidhaha saasaa muuqasho badan kan marka waa wey qiila waxaa la yidhi inahu istatnuhu ma'khuudun waa mid laga soo qaato laga keenay min hanaytu lkhabara warkii baan maxaa la yidhaahdaa laabay oo celiyey bacda alkhabari war kale gadaashiisu bimacnaa war baan intaan sheegay yaan war kale gadaashii celiyo oo ka daba keenayo marka warkii hore war galay ayaan celiyey oo ka soo noqay macnuu saasuu noqonhayaawe min sanaytu inahu ma'khuudun min sanaytu lkhabara khabarku de warka caadiga ah iyo sheekadow sanaytu lkhabara warkii ayaan maxaa la yidhaahdaa celiyey oo laabay weeye ah, bacda alkhabari war kale gadaashiis wey tusaale ahaan waxaad tidhi saas iyo saasaa dhacday laakinna kadaa baa tii waxbaad ka soo reebta marka waxbaad ka soo reebtay marka warkii hore eed war ka soo reebtay wey marka taa hore in loola inuu yahay ishtiqaaqu taasaa fiican wey ومن شرطه شرط الاستثناء waxaa ka mida شharط صحatihi waxaa ka mida أن يكuuna inuu ahdo اsتثنuhu متصiلا mid la xiriira بالمستثنى minhu midka laga soo reebahayo ilaa meesha waxaa yaala مستثنى iyo مستثنى minhu iyo اsتثناء baa yaala مستثنى waa midkii la soo reebahayay مستثنى minhu waa cid wax laga soo reebahayo maxaa meesha yaala istina waa wax meesha ka dhacay marka an yakuuna mutasila min shardi shardi istina waxaa ka mid ah an yakuuna mutasila mid la xiriira inuu yahay bilmustatnaa minhu cidda laga soo reebahay oo haddaad tiraa jaa annaasu zayd waa inuu la xiriiro jaa annaasu ilaa saydan waa inaa waa inay wada xiriiraan haddaad laakiin eh, jaa annaasu aad tiraahdo ood maxaa leeyahay hadhowna zayd noo sheegto haddama ansaxayso wey waa inay xiriiraan xiriirkaas marka waxay dhahaan fuqahadu ima maxaa la yidhaahdaa xisan waa imaa xukman xis waa inay wada xiriiraan oo tirahdo jaa annaasu ilaa saydan jaa atulaabu ilaa zaydan waa inaad tirahdo waa xisan wey xukman waa inay u xidhiiraan macnaheedu waxaa weeye hadalkii adigoo wada oo jaaa annaasu iyo jaaa tulaaba adigoo maraysid ayaa wax kaa soo dhex galeen waad qufacday waad hindhistay qof baaba kula hadla hadalkaa kala goyey waxbaa dhacay bas hadhow baad waxaa tiri ilaa baad tiri haadaa marka kaasoo kale waxaa la waxaynhayaa waa istinaa xukman baa la dhahayaa xukman baa la dhahaya waa la garanaya hadal aad waday ayaa lagaa kala goyo waxbaana kaa kala gooyo ayib wuxuuki waxukiya waxaa laga xikaayooda can ibni cabaas radi allahu canhuma waxaa laga xikaayooda jawaasuhu eh, eh, jawaas badnaanaashada taakhiiruhu taakhiru istinaa jawaasu taakhiirihi inuu istinuu bannaan yahay in la dib dhigo ha muddo sanad bilo in la yidhaahdo warkaas intaad maanta tiraahdo maxaa la yidhaahdaa lahu calaya casharatun ama lahu calaya alfun intaad tiraahdo ee markii dhowr bilooda joogo maanta nin lacag u qirat waxaa tii lahu calaya alfun kun buu leeyahay baa tiri marka laba bilooda joogay baa tiri sanadka dambalgaaraa tiri ilaa he hamsumia baa tiri ilaa amsuma marka hamsumadan agge la socotaa tii bay kudhigaysaa tii bay ku dhigaysaa marka waa xuk yani ibn cabaas buu yiri waxaa laga xikaya radi allahu canhuma jawaasu taakhiirihi takhiiru istithna ayaa laga xikaayadow khabarka isaga ibn cabaas sida meeshaba hadda uu ku sheegaya saaxib taxqiiqa ibn cabaas mujaahid baa ka wariyey acmash can mujaahid waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi idaa xalafa الrajul calى yamiinin falahu an yastafniya walow ilaa sanatin wainama naزlat hadihi اlaayaةu fi hada wadkur rabaka idaa nasiita qaala idaa dakara istatnaa markuu xusuusto markuu xusuusto wadkur rabaka idaa nasiita rabbigaa xus markaad hilmaanto wuxuu yidhi idaa dakara istatnaa akhrajahu alxaakim fi mustadrak kitaab اlayman wاlnuduur waqaala صaxiixun calى shardi shaykhayn wاlbayhaqiyu fi اlkubra wاطabaraaniyu fi اlkabiir wاlawsat intaasuba kutubtaasaa lagu sheegay ayb marka ibnu cabaas inuu aarkan inuu saxiix yahay waa laysku hayaa waa laysku hayaa sababtoo acmash waxaa laleeyahay kama maqal nin keliya mujaahid doodaasaa ka taagan dooddaas ayada ayaa ka taagan waxaa kaloo ku jira mid kale aar kale oo laga warinay cbdullahi bn cabaas oo kan cagsigiisa oo muxuu leeyahay wadkur rabbaka idaa nasiita wuxuu ley nebi maxamed bay khaas ku tahay dadka kale uma wataallaba kaa laftiisa marka cabdilcasiis ibn xuseyn in la yihahdaa ku jira isaguna waa daciif wey marka kana waa la daciifiyey kaana waa la daciifiyoy labadaba waa la daciifiyoy marka ninka la yidhaahdo mujaahid laftigiisu mujaahid laftigiisu inuu amash acmash mujaahid inuusan ka warin waa la sheegay marka ninku ku jira irsaalka ku jira laftiisa waa la isku haya inuu irsaal ku jira waxay leeyihin wuu irsaa macnaha isagu mawquuf weeye laakiin ciddu ka waqfiyey lafteeda waa la isku hayaa rag ducafaa ayaa la sheegay qaar ba waxay sheegaan leys ibnu abi sulaym rag baa sheegan ka socon marka inuusan sugnayn ayay u badan tahay sugnayn badan wadaadkan hadda eh, taxqiijiyey eh, takhriijiyey axaadiista kitaabka kitaabka lumca axaadiista takhriijiyey eh, cabdullah ibnu maxamed ibnu sadiiq alghumari waxaa weeye inkastoo nin ma aha muxaqiqa muxadis baa lagu sheegay waxbuu takhriijiyaa laakiin runtii waxaa la yidhaha laysa bidaaka sheekh intaa hadda meesha ku qoran tuu sheegu isaga tegay wey ah, marka intaasna maa tanfac waxay u baahan tahay taxqiiq badan oo tafaasiirta ku saabsan iyo ajzaada in la dabagalay bay u baahan tahay وxukya waaa laga xikaaday can qowm baa laga xikaaday jawaasu taakhiirihi taakhiiri maxaa leeya istinaa weeye idaa warada markuu soo arooro oo yimaado macahu maca اlistinaa markuu yimaado kalaamun markuu yimaado kalaamkaasoo yadullu kutusahaya calىa ana daalika midkan la sheegahayaa istinaacu inuu yahay oo soo reebid yahay mima taqadama wixii soo hormaray wey rag baa waxay dhaheen waa bannaanta inaad tiraahdo akrim طulaaba iska aamusa laba beri kabacdina aad tiraahdo ilaa camran inaad tiraahdo laakiin waxay dhaheen waa inuu la xidhiiro hadalka wax kutusahaya oo hadal kutusahaya de isaga sheegi doonayo waa in ama aad si u raaciso lafdi aad u raaciso ama maqaal xaali aad ku darto ama qawli ama xaali ah xukmi can qowli qoom baa waxaa laga xikaayooday oy dhaheen iyaguna ay qabaan sidii ibnu cabaas laga sheegayba waxay qabaan iyaguna jawaasu taakhiirihi takhir istinaa idaa warada markuu soo arooro oo yimaado la socdo macahu maca istinaa kalaamun baa la socday hadal oo yadullu kutusahaya calaa ana dalika hadalkan hadda dambe ood sheegaysaa istinaa inuu soo reebid ka yahay mima taqadama wixii soo hormaray wahuwa an yaquula waa kan saa kuu fasira dhegeyso wahuwa an yaquula waa inuu yihahdo qaa'ilun weeye jaa'ani nnaasu dadkii baa ii yimid saasuu ku yidhi jaa'ani nnaasu dadkii buu yimid su-aalahan waliimo iyo aroos iyo xaflad buu lahaa martiqaad buu lahaa markaas adawar hebel bal waran suu ku yidhi jaa'ani nnaasu dadkii o dhan baa maanta magaalada ii yimid saas war kuugu sheegay wey markuu warkii saa kuugu sheegay uma yaquulu bacda zamaan buu wuxuu odhanahayaa ilaa zaydan markii xafladii iyo weliimadii iyo arooskii iyo caanashunkii lagu kala tegey oo bil la joogay same la jooga wuxuu ku yidhi ilaa zaydan oo ilaa zaydan xaggee la xidhiidhaa ninkii taad maanta is aragteen laba bilood ka hor baad wuxuu ku yidhi jaani naas maanta inta kuu yimid wuxuu ku yidhi ilaa zaydan hadda ilaa zaydan xaggee la xidhiirtaa meelay ku xidhirtay meelay ku dhigan tahay lama yaqaano wa huwa istinaa marka muxuu dhahay waa kana kalaamka uu tusaayo inuu yahay istinaa mima taqadama wa huwa isagii baa wuxuu ku yidhi qaa'ilkii wa huwa istinaa mima kuntu qultu wixii aan ku iru oo ahaa jaaani naas ayuu zayd isna ka soco marka isagaa kuu sheegayo wuxuu ku leeya ninety nineki inaan ku iri jaaani naas two thousand twentyga marka waxaa weeye ilaa zaydanta aan ku iri ninety one kii ku dhegeysaa la soco wareen an yaquula jaani naasu uma yaquula bacda الzamani ila zayda wahuwa istifnaa mima kuntu qultu waxaan iri istatanya reebidka yahay faama almaxkiyu hadduu shilaasi radinaya marka shilaasi warka u daahi maayo aad garanaysaa masala cadde warkiisa waa u caddi ama ha ku qaldama ama isu qaldame laakiin waxaa weeye ninkinimaysa waxaa ka mida inuu wax kuu rajaxo kuu sheego laakiin adigu wax baaro oo akhrigood faama almaxkiyu midka laga xikaayoday can ibni cabaas radi allahu canhuma fadaahiru sida muuqata annahu laa yasixu canhu kama asaxayo xagga sanad ahaan wey hadda la soco annahu aarku laa yaصixu canhu ibnu cabaas ka asixi maayo laa yaصixu naqlan canhu weeye lafdigu haba yimaado kutubta ha lagu qore laakiin ma asaxay marka wuxuu milicsanayaa shiraasi walow uusan nin muxadis ahayn oo nin iska faqiya yahay wuxuu milicsanayaa ciladahaas ayaga ah ayuu xog ka hayaa ah, ciladahaas xog ka hayaa inuu daciif yahay ayuu xog ka hela marka annahu laa yasixu canhu taas waa xagga sanadka wey ila markaad wax radinayso wala soco shaygu marna sanadkaad radinaysaa marna macnahaad radinaysaa laba masalo muhimo kala duwan mar qof baa wuxuu ku yidhi warba saas iyo saasaa dhacday waxaad radinaysaa mararka qaarkood inay dhacday laftigeedow min xaysu lwuquuc aad radinaysaa marna waxaad leedaha xataa hadday dhacdo waa baatil ah, labadaba midna u dayn maysid midna u dayn maysid waa siisa midna ugu baxsan tay madaada isradiya itixaada ninety five miyay ahayd madaad baa aada loo radiyey marka wuxuu yidhi niya wuxuu yidhi meesha waan la yaabay buu war xataa waaw la iima dayn buu yidhi arxamdarrada meesha ka dhacday buu yidhi xataa waa waa lai dayn waayo alimada <laughs> lai dayn waayo a lagu daynay waa lagu dayn maayo <laughs> ah, sheekh maxamed halkan markaa isku radiseen adinku waa ma isu dayn jirtay <laughs> waa la isu dayn waayo sheekh rag hadday isgalaan waa la isu dayn waayo sheekh rag sheekh maxamed rag baysan waa isu daynin meeshaan macalin mikrofonadooda isu dhig fadaahir annahu laa yasix marka sanad waa waa sanad ahaan waa loo radiyey waa la kala tuuray wahuwa baciidun waana fog xaggu hadda wuxuu macnaha inuu radiyo hadda wuxuu macna ahaan sanad waan garan laa yasix macnaha ka waran wahuwa baciidun hadalkaa asaga ibnu cabaas inuu ka sugnaado waa baciid waa fog yahay min xayu macna waa fogya aad ba agga luqa alcarabi u maxaa dhacay liannahum carabtu laa yastacmiluuna ma isticmaalaan oo ma adeegsadaan alistitnaa istatidiya soo reebidii ma adeegsadaan ilaa mutasilan inuu la xiriiro moogiy bilkalaam hadalka la xiriiro ma adeegsadaan carabna waa xujow carab waa iyaga wax lagu kala baxaya marka carab ma adeegsadaan buu ku yidhi alaa tara miyaadan arkaynin annahu amar yashaane idaa qaala hadduu yihahdo qaa'ilun mid hadlaya hadduu yihahdo jaaءani الnaasu dadkii baa ii yimid uma intaas kabacdina qaal uu bacda shahrin uu yihaahdo ilaa zaydan uu yihaahdo lam yucadda lagu tirin mahayo daalika hadalkaa asagaa uu is yidhi ilaa zaydan lagu tirin mahayo kalaaman hadal lagu tirin mahayo hadal laga soo qaadi maayo cantalabaqashi waxaan jirin baa laga soo qaadaya nin iska riyooday baa laga soo qaadaya waxba laga soo qaadaya fadalla wuxuu ku tusay hadalkan asaga wuxuu ku tusayaa calaa butlaanihi ee butlaani naqli maxaa le macnaha budlaan macnaha ayay ku tusaysaa iyo inuusan waxba ka jirin ilaa zaydan xaggee ku xihan tahay waa inaad tirahdo jaa'ani الnaasu ilaa zaydan jaa'ani الطulaabu ilaa fulan waa inaad tirahdo ilaa zaydan lam yucadda lagu tirmay dalika hadalkan asaga ah oo istatna ilaa zaydan uu yihi kalaaman kalaamun ade muxuu ahaa kalaamku inuu mufiid yaha raba soo ma ahayn ha kalaamku inuu jumla mufiidan ahayd ba hadda kablada ilaa zaydan ma mufiid ba so hayra mufiida hayra mufiida hayr mufiida waxay faa'idaysay ma jiro fadalla wuxuu ku tusay calaa buطlaanihi buطlaan hada maxaa la yihahdaa qowl oo ah ilaa zaydan ayay ku tusaysaa wamaa xukiya marka ibnu cabaas hadalkiisii min xayu sanadna waa la duray min xayu macnana hee waa la duray wey laba dhinac baa looga takhalusay wamaa xukiya wixii laga xikaaday can hayri khaطa'un buu ku yihi kii kale qoladii kalena lama daynayo sheekh in badan baa inii soo sheegay haddii wadaad uu daliilsado intaasoo daliil adilada qaar baan u daynaya qaarna waan radinaya laa yuqbal limaada lianno waxaa laga yaabaa xujadii inay ku qumaysa inta aad ka tagtay laakiin xujada wax alla wuxuu sheegay mid walba waa inad daba istaago kii saxiixa waa inaad tiraa waa saxiix min xayu sanad laakiin waxaan ka niqaashaya dalaaladiisa kii daciifa waa inaad tiraado dacfa aad ku xukunto mar haddaad dacfi xukuntana waxaa weeye laa yunaaqishu hee inta badan can dalaalow waa laysa tuuraya waa tuuraya laakiin mararka qaarkood waa dhici kartaa inuu sanad shaygu u daciifo laakiin macnuhu u saxiix yahay haddii marka aad tiraahdo xataa macnuhu waa saxiix waa inaad ka niqaashto inaad ka doodo لأنه maxaa dhacay low jaasa hadduu banaanaada bu ku yihi وma xukiya can غayri khaطأ bi iبn cabas غayrka wx laga xikay waa khaطأ waa war jira maha baطil لأnnahu hadalkan asaga low jaasa hadduu banaanaado ama لأnnahu amar yashay low jaasa dalika arrinta hadday banaanaato calى اlwجه اladii qaalahu wejiga iyo qaabku u yiri hadday u banaanaato wejiga qaabku u yiri muxuu ahaa jawaaز التأkhiiri idaa warada macahu kalaam yadul calى ana dalika istitnaa mima taqadama sooma dhihin kabacdina waa tuu ku yihi wahuwa istitnaa mima qultu qaabkaa u dhigeen haddii la yihaahdo لأnhu low jaasa dalika hadduu u banaan calى اwجه اladii qaalahu qaabku u yiri waan fahna qaabku u yiri lajaasa waxaa banaanaan lahayd an yuأkhara in la dib dhigo khabar الmubtada khabarkii mubtadaha in la dib dhigo oo tiraa zaydun intaad tiraahdo oo iska tagto markii laba maalmood aad tiraahdo qaa'imun hata khabar iyo mubtadana maxay ahayn soo jumlo ma ahayn oo mufiido ah haddii marka intaad khabarkii noo sheegto mubtadi aad noo sheegto khabarkii aad ka aamusto waxaa wey waa baatil wey hadalkan hadal saxana maaho taa waxaa la macnaa weeye haddaad inta noo sheegto mustathnaa minhuga aad noo sheegto istathnihina maxaa la yidhaahdaa ii sheeg mustathnihin aad ka aamusto waxaa wey waa baatil wey iyaduna ma soconayso warkaa war asaxaya ma war asaxaya ma ayib uma yukhbiru markaa kabacdi uu warramo bihi uu u waramo maxaa la yidha uma yukhbiru bihi e, wuxuu warramahayaa khabarkii maca kalaamin buu warramahayaa oo yadulu ku tusahaya calayhi cala alkhabar ku tusahaya lajaasa an yuakhira alkhabaru lajaasa an yuakhira khabara almubtada buu ku yiri soo maahay uma intaa kabacdi marka muddo la joogo ayuu yukhbiru qofku wuxuu warramahayaa bihi khabarkii buu warramahayaa maca kalaamin buuna la socodsiinahayaa oo la sheegaya yadulu calayhi ee cala alkhabar ku tusahayo oo wuxuu ku leeyahay maalin hore soo kumaanan dhihin zaydun soo kumaanan dhihin e qaa'imantan waxay khabar ka tahay he sanadkii hore iyo bishii hore zayduntaan kuu sheegay marka waa kalaam yadullu calayh warkaa marka war jira maaho wa haadaa warkaa asagaa ku yihi shiraazi mima shaygii weeye laa yaquulu uusan oranayn axadun qof luqa alcarabiya fahmahaya oo faqiiha oo culummo ah oo maxaa wax fahmahaya oo luuqadii asaaliibteeda fahmaya warkaa asaga ma dhahayo ha kitaabka u horey ajruumkana kaa takhalusahayo iyo namuudajka ayaa kaa taqalusaya hada mima laa yaquuluhu wa wuxuusan cafwan uma yubiru dhe uma yubiru bihi maca kalaam yadul calayh bian yaquula waa inuu yihaahdo cafwan bian yaquula waa inuu yihahdo zaydun waa inuu yihaahdo uma yaquula waa inuu yihaahdo ma yaquul waa inuu yihahdo dheh bacda xiin muddo ka gadaasheed buu wuxuu yidhi qaa'imun buu ku yidhi muddo xiin wakti iyo muddo ka gadaal buu ku yidhi qaa'imun wa yaqrinahu wuu la xiriirinayaa bimaa shay buu la xiriirinaya dullu kutusahaya calaa annahu hadalkan qaa'imintu abaru inuu ka yahay canhu can zayd inuu khabarkayga la xiriirinayo ah, wahaadaa mima laa yaquuluhu axadun buu ku yidhi walaa yucaddu laguna tirin maayo kalaaman hadal lagu tirin maayo mufiid ah fi luqati luqadda lagu tirin maayo fabaala warkaa asagana waa buray buu ku yidhi marka asaga min xayu macna luqa acarabiya ajrumiga markii loo bandhigo iyo carab markii loo bandhigo hadalka laa yacaduunahu kalaaman can tarabaqsh bay ku tirinayan baatil bay ku tirinayan warkan halkaasa looga taklusay marka muhiimad waxaa weeye istanuhu waa inuu la xiriiro maxaa l mustatna minhu waa inu la xihiiro ima xisan wa ima xukman warku waa intaas fasl wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inuu hormaro alistinaau inuu hormaro cala almustatna minhu ciddii laga soo reebay inuu ka hormaro ciddii laga soo reebay inuu ka hormaro ayaa bannaan oo meeshii jaaani naasu ahayd inaad tiraahdo jaa inaad tiraahdo hee zaydan jaa zaydan inaad tiraahdo oo sayidkii aad hormariso ayaa kuwa tiraahdo de markuu inta badanna waxay ku dhacdaa waa markuu yahay de manfi markuu yahay manfi markuu yahay oo tiraahdo tiraahdo maa xadara maa xadara طulaabu tusaale marka hore wuxuu ahaa jaa الnaasu ama maa xadara طulaabu ilaa zaydan buu ahaa markaasaa waxaa tihi ilaa zaydan maa xadara طulaabu ilaa zaydan baad hore dhigaysaa ilaa zaydan he maa xadara طulaabu ardadii ma soo xaadin marka maxaa la yihahdaa dee mar haddaad tiri mustani minhu mustaniy waad hor marin karta hore waa dhigi kartaa wey luqa alcarabi waa ku banaan tahay yajuuz an yataqadama istinaaw calaa mustathna minhu kamaa yajuuzu say u banaan tahay an yataakhar inu dumlac inu dumlacda waa midda mashhuurka iska oo badan bo sida inta badan la sameey ka qowli kutay kumayt uu yiri qowl kumayt uu yiri atawiil uu yiri baxri tawiilka ahaa famaa liya ima sugnaalin buu yiri kumayd ibnu zayd alasdi isaga shaacir islaami ka meesha ku qoray umayd wuxuu yidhi famaa liya ilaa aala axmadin eh, shiicatu wamaa liya ilaa mashcab axaqi eh, wamaa liya ilaa mashcab alxaqi mashcabun buu ayb wuxuu yidhi famaa liya aniga iima sugnaanin ilaa aala axmed ilaa aala axmeda axmed aalkiisa qaraabadiisa ma ogiye shiicatun qaraabo iima sugnaanin shiicadu waxaa weeye waa cawaan iyo nasiib iyo gargaare dadka kuu hiliya ayaa sheeca la yidhaahdaa w dadka kuu hiliyo ku garab istaaga ayaa la yah amaa liya aniga iima sugnaanin wey amaa liya marka shiicatun in la yihahday ahayd wey amaa liya shiicatun ilaa aala axmada saasuu aha hadalku ah, shiica iyo cawaan iyo dad ii gargaraariya dad ii hiliya dad ii gargaariya garab istaaga malih ilaa aala axmada saas aal axmed maxaa leeyahay nebi maxamed alay slam laga wada day marka hadda muxuu sameeyey famaa liya ilaa aala axmada buu yidhi shiicatun soo ma jeed ay hormari wamaa liya aniga iima sugnaanin tanna waa si wey wamaa liya iima sugnaanin ilaa mashcabu buu ahaa wey wamaa liya mashcabun in la yihahdo ilaa mashcab alxaqi saasay ahayd oo kala hormariyo meeshana hadda kutub naxwa de waxaa ku qoran waad ogtihiin wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabu saasa kutubta ku qoran naxw oo la cihaaba oo la sharxaa marka labada riwaayaba waa inay jiraan riwaayadka waa inay jiraan wamaa liya iima sugnaanin weeye ilaa mashcab alxaqi mashcabun macnaha mashcab iyo ariiq iyo madhab la maro ima sugnaanin oo madhabka xaqa aan ahayn ima sugnaanin asaga marka hadda waa la hormariya labadaba waad ujeedaa marka waa banaanta luga alcarabiya waa banaanta waa iska mashhuur wayajuusu waxaa bannaan bimacnaa waa shardigoo kale shardigu soo in inaad hormariso in jaa zaydun fa akrim baa tiri in jaa zaydun waad ku bilaabaysaa ama waxaad dhahaysaa maxaa la yidhahdaa idaa jaa zaydun baad dhahaysaao marka midkaad rabto ayaad hormarin kartaa waa kala waxaynaysaao faslun wayajuusu waxaa bannaan ااstina usoo reebid min jinsihi ay min qabiilihi cidi ku qabiil ku noocayd laga soo reebo ka qawlika orahdada aad tiraahdo raaytu naasa dadkii baan arkay eh, raaytu naasa ilaa zaydan zayd moogay dadki waan arkay dadki o dhan waan arkay naas waan arkay baate dad baad sugaysan waxba baad sugaysan xujaaj iyo dad maqnaa bay ahayn markaasaa raaytu naasa dadki waan arkay ilaa zaydan marka hadda zayd waa nooc min almaxaa waa jinsi he min annaas buu ka tirsan yahay ah, laakiin haddaad odhan lahayd raaytu naasa ilaa ximaaran ee ayrujinsib ahaan laha sku hayataa ayada marka wayajuusu istinaa soo reebid waa banaanta min jinsi cidda ku qabiilo ku nooca ka qowlika oraasaa tihi ra'aytu naasa ilaa zaydan wakadalika waxaa sidoo kale bannaan weeye istinaau inaad soo reebto bacda maa dakhala wixii galay taxta اlismi isimka wixii galay isimka isimku de waa isimka waxaa la yidhaahdaa la sheegay isimka la sheegay oo madkuurka wixii dhexdiisa galay oo tusaalahan ismku de waa zayd wey zayd wixii galay inaad wax ka soo reebto gacantiisa ka soo reebto lugtiisa ka soo reebto ishiisa ka soo reebto oo madaxiisa ka soo reebto wajigiisa ka soo waa bannaan tahay ayib kadalika istina kadalika waxaa bannaan way istinaa bacdi inaad soo reebto qayb inaad ka soo reebto maa dakhala wixii galay taxta alismi magaca hoostiisa jumladiisa wixii galay ka qawlika orahda adaa tiri ra'aytu zaydan zayd baan arkaa tiri maanta nink zaydan waa arkay markaasaan ku niri seebu waa xaalkiisu haddaad aragtay markaasaa tiri ilaa wajhahu wejigiisa laakiin ma arkayn wejigiisa ma arkayne korkaasu iga muuqda laakiin wejigiisa nin qaymayn karo ma faraxsanaa ma xanaaqsanaa see ahaa muxuu ah ma rafaadsanaa ma xanuunsanaa ma garan karo wejigiisa ma arag laakiin kor baan ka arkay asagoo sii jeeda ama socda ayaan arkay wey marka ma marka hadda wejhigu waa juzun waa qidcatun hee min azayd marka waad ka soo reebtay wey marka waa bannaan tahay wey ra'aytu zaydan ilaa wajhahu ayb waaso dhan wa iska banaayin ama istinaa soomaa min hayr اljinsi ciddaan ku qabiil ahayn laga soo rabay ku qoys ahayn fahuwa mustacmalun luqan carbi waa la isticmaalaaba laakin waa yar yahay wey waa la isticmaalaa hana banaan yahay wey luqaddan waa lagu hayaa laakiin waa yar yahay mustacmal buu ku yidhi runtiis waa mustacmal waqad warada waa soo arooray weeye waqad warada waa soo arooray bihi maxaa la yidhahdaa hayru jinsiga waxaa ku soo aray sitan hayru jinsi waxaa ku soo arooray alqur'aan qur-aanku arooray wey walashcaar luqadda carabiga gabayadana waa ku soo aroora waa xujo iyo meesha lagu kala baxayo meesha xujada lagu kala baxayo wey ayb lianno ashcaartii carbeed qur'aankay kuu fasirahayaan luqadday kuu fasirahayaan naxwaday kuu fasirahayaan fahamkaaga luqa carabiya oo dhan bay soo dhoweynahayaan oo ballaarinahayaan wakadalika luqadaha kale wey luqadaha kale suugaantu waxay ka yihiin tiirdhaxaad bay ka yihiin tiirdhaxaad bay ka yihiin ayb qaala wuxuu yidhi haddaad soomaali tahay somaali suugaanteeda waa inaad fahmayso haddaad soomaali tahay soomaali suugaanteeda waa inaad fahmayso soomaali suugaan iyo dhaqan bay leedahay soo jireeno marka oo muddo dheer soo socday marka waa inaad waxaad wax ka fahmaysa iyo halbeeggeeda iyo qaabka wax loo wado inaad wax ka fahanto qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi eh, fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun fasajada waa sujuudeen wejiga dhulka dhigan almalaaikatu malaaigtii dhulkay dhigan wejiga weeye kulluhum dhammaantood ajmacuuna waa lasii adkeeyo miqaada marka laisku geey almalaaikatu baa leeyihi kulluhum baa leeyihi ajmacuuna baa leeyihi isugu geey hawlahaas dhan baa isugu geey ilaa ibliisa baa leeyihi fastatnaa wuu soo reebay wey fastatnaa lahu wey alla waa soo reebay ibliis ayuu soo reebay min almalaaikati buu ka soo reebay weeye walaysa mana ahaanin ibliis weeye min almalaaikati malaaigta shuqul kumale weeye shiraasi sidaasu halkan dhiraandhiriyey laakiin kutubtiisa kale wuxuu dhiraandhiriyey ibliis inuu min almalaaika ka mid ahaa ibliis inuu min almalaaika ka mid ahaa kutubtiisa kale ku tiiqtiiqsaday waliba difaacay jawaabo badanna waa ka bixiyay dood buu dhigay ah. marka see uga mid ah wuxuu leeyahay wuxuu uga mid ah waxaa weeye carabtu malaa'igtay jin tiraahdaa buu alcarab taqulu lmalaa'ikata hee jin bay odhanaysaa maxaa dhacay leanna jin waxaa la yidhaha kullu mastatara can alacyun wixii aragtida iyo basarka iska qariya ayaa jin la yidhaahdaa marka malaa'igta ma arki karno jinkana ma arki karno kurtigood jin bay isla yihin waa wax qarsoomaya ah, marka carabtu warkaasay tirahdaabi halkaa u waceeyey ayb midda kale shaygu shaygu la joogo oo la daaqo oo ka tirsan yahay waa la marka qaarkood waa la raacinahayaa waa la raacinaya marka shiraasi halkaa waa dooday lakin hadda waa ujeedaa halkan inuu maxaa la yidhaahdaa uu yidhi walaysa min almalaa'ikati inuu yidhi waa ujeedaa ayb min almalaikati inuu ujeeda fastatna ibliisa soo reebay min almalaa'ikati ka soo reebay weeye walaysa mana ahaanin ayib bal huwa min aljini soomada shaashari ku yidhi kaana min aljini fafasaqa can amri rabbi ayib laysa min almalaa'ikati ka mid maaha wey marka waan laga soo reebay wey maa marka xaalku muxuu noqonayaa wey shay marka aan ka tirsanayn malaa'igtii shay aan ka tirsanayn baa laga soo reebay waa adoo yidhi jaaa annaasu ilaa ximaaran jaء الrijaalu ilaa jamalan adigoo yiri ritimoga raggi waa yimaade adiga la macno noqonaysaa wey le shuqul kuma lew waqaala shaacir wuxuu yihi albasiid wasniga basiidka le wuxuu yihi shaacirkaasu waqaftu fiiha asiilan weeye laa usaa'iluha acyad jawaaba wmaa birabci min axadi ilaa awaariya la'yan maa ubayinuha wanu'ya kalxawdi bilmadluumati ljalada wuxuu waqaftu waan istaagay fiiha waxaa deegaankii iyo meeshii baan istaagay wey deegaan fiiha maxaa fi lmakaan iyo deegaankii dhulkii baan istaagay wey asiilan cashiyan wey galab baan istaagay wey cashiyan asiilku waa waqtiga maxaa le bukratan waa asiila asiil goorga balgaabkii aan istaagay weeye ayib laa usaa'iluhaa laa usaa'iluhaa anaan weydiinay wey allahba hadda meesha noo qoran laakiin riwaayaadka kutubta markaad luqa alcarabiya waxaa ku qoran kay baa ku qoran wey macnuhuna saasu maxaa la yihahda ayuu ku fiican yahay kay kay usaa'iluhaa si aan u weydiiyo deegaankii iyo jabadkii iyo meeshii ay reerku deganaayeen iyo macshuuqadeeda qoysku meeshuu deganaa iyo dhulkaan degi jirnay baan istaagay deegaankii kay usaa'ilu hasaan wax u weydiiyo ilaa waral ii warran maxay iga kaadambey waaganku deganaan jirnay kabacdi waan inka guurne bal ka warran xaalku see yahay wey maxaa rooba maxaa abaara maxaa kaaga dambeeyo dayib macnaa waxyaalahan oo kale de waa waxyaalaha qofku markuu rabo inuu gabiyo waxay haje waxa la yidhaha mafaatiixul maxaa la yidhahdaa khasiida gabaga markaad gabyayso waxyaalo lagu furfuraa jira ah, waxyaalo lagu furfur marka ama faan ha noqoto ama hanjabaad ha noqoto ama calacal ha noqoto eh, waxay rabto ha noqoto wey ama jacayl ha noqoto waxay lagu furfuraa jira marka waxaasay ka mid tahay wey wafiiha waqaftu fiiha maaa leeya asiilan wey laa usaa'iluha anigoon weydiinayo marka somaart hoos wuxuu ku yidhi yurwa waxaa la wariyay asiilan kay usaa'iluha wa yurwa aydan waxaa leeya awiilan wey in badan baan taagnaa wey waqaftu fiiha maxaa leeya awiilan kay usaa'iluha iyana waa la wariyey intaasoo dhan riwaayadka waa soo oran gabalkooda laa usaa'iluha ee kay usaa'iluha saan u weydiiye wey acyad way daashay oo way noogtay weeye jawaaban jawaab way ka noogtay wey dhulkii maaa l inuu ii jawaabo wuu ka noogay w waa hadli waaye w wamaa birabci deegaankii iyo meesha rabci rabcigu waa meesha maaa la yihaa maxallada meeshii la deganaan jabadka la deganaan jiro ariga xeradiisii iyo meesha waxraa lagu xirciri jiray meerta awrta fadhiisan jirtay guriga meeshu ka dhisnaan jiray jabadkii oo calaamadii ka muuqata wey wamaa birabci meeshii deegaankiiyo jabadkiina min axadin qofba kuma sugnay waa dhul cidlaa wey marka ayad jawaab wey ayad jawaab cidna kuma sugna ilaa awaariya ujeeddada hadda waxa wey ilaa awaariya wey ilaa awaariya awaarigu marka maaa leey waa maxbasu daaba leeyahay meesha xoolaha lagu xareeyo meesha geela lagu xareeyo ariga lagu xareeyo meesha xoolaha lagu xareeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa awaariya la yidhaahdaa way marka meesha dadbu hadda wuxuu rabaa inuu ka reebo oo ka soo reebo ilaa awaariya ayuu wuxuu rabaa inuu dad iyo waxbuu soo sheegay markaasu ilaa awaariya ilaa awaariya buu yidhi ayib marka xeryo iyo mooro ma ogiya la oodaye meesha dadba ma jooguu yidhi la'yan butan weeye tartiib la'yan mahalan buan way tartiib si tartiiba maa ubayinuhaa aanan maxaa la yidhaha aan weliba aanan caddaysanayn oonan fahmayn wey la'yan weliba si tartiiba baan u fiirinaya maa ubayinhaa weliba aanan caddaysanan oonan fahmayn wey meeshii xeradii iyo deegaankii iyo maxbaskii laftooda xoolaha lagu xarayn jiray iyo mooradii ayaa xataa baaba'day oo baaliyowday oo dabayshu kala tuurtay oo muddo ka soo wareegtay markaasa waxaan le war meesha xeradu ahaan jirta ma halkaanay ahay halkan oodum halkaanay ooli jiray iridu ma halkaanay tii baanba xataa fahmayn buu yan ma ubayino maxaa la yihahdaa wanuya wey wanuya nuyagana waxaa la yihahdaa xawdka ama meesha eh, daadka markii roobka guriga marki meel laga dhisa reebaadiyo saan roobka u soo gelin waa la jeexaa kabacdi daadka iyo biyaha ayaa layska wareejiyaa wey marka mooska mooska oo daadka iyo guriga la ysaga mooso ayaa maxaa la yihahdaa nuya la yihahdaa wey nuya nuunka oo la godo ayaa la yihahdaa y ayb wanuya meeshii maxaa la yihaahdaa daadmooskiina oo daadkii biyaha laysaga moosahayana kalxawdi dar oo kale uu yahay oo bilmadluumati dhul ku yaala aljalada oo adag wey bilmadluuma dhulka maxaa la yihaahdaa la qoday ayaa la yihaahdaa dhulka la qoday ayaa marka wanuya daad maxaa la yihaahdaa reebtii iyo mooskii dhulka guryaha lagu moosana kalxawdi sidii darkii oo kaleoo la wareejiyey weeye oo bilmadluumati dhul ku yaala weeye dhulkaasoo aljalada adag wey dhul adag oo qodideeda lagu rafaaday sideedo kale wey marka hadda ujeeddada ana nooga qusayso waxaa weeye ila awaariyo fastatnaa wuu soo reebay weeye alawaariya ayuu soo reebay weye awaari ayuu soo reebay min annaas ayuu dad soo reebay wey sooma jeedi fastatna awaariya oo xeryo ah iyo maxbaska xoolaha lagu xareyn jiray iyo mooradii ayuu wax ka soo reebay min annaas oo naaska awow dadka qasiyadii dheerayd iyo macni w lala hadlahayey ayay ahayn waxaa lala hadlayay waqaftu asiilan maxaa leeyahay kay usaa'iluhayo acyad jawaaba wamaa birabci min axadin howlahaasoo dhan waxay naas wax lala hadlahayo maadaama ay naas ahaayeen ayuu hadda wuxuu ka soo reebay xeru ka soo reebay xero iyo dee dadna shughul iskuma low inaad intaad tiraa jaa annaasu hee ilaa xero inaad tiraahdo adda xero iyo maxaa dad maxaa iska qusay waxaa iska qusay ma jiraan shughul iskuma low jaa annaasu ilaa awaariya inaad tiraahdo waa shuqliska naasna waa la gartay awaarina waa maa meel xoola lagu xaraysto wahal huwa ma yahay weeye midkaan alistatna min hayri jinsi xaqiiqatan miyaa am la maxaqiiqaayo ma dhabbaa mise hadalku waa hadal majaasa oo tawasuc baa ku jira taasuu hadda ka hadlaaya wuxuu ku yidhi fiihi wajhaani laba waji baa ku jira laba waji baa annaga leenahay culammada shaaficiyada min asxaabina waxaa ka mid a ah man qaala yidhi huwa xaqiiqatun oo xaqiiqa wey inaad tiraahdo jaaan ra'aytu nnaasa ilaa awaariya inaad tiraahdo iyo inaad raytu naasa ilaa zaydan waa isku macan oo aqiiqay wada dheheen rag ba halka ka tuuray waa min waxaa ka mida man qaala yidhi huwa majaasun waa tawasuc bay dheheen hawl tawasuc weeye maxaa la yidhi aqiiqa maaha aqiiqa maaha wa haada midkan dambe oo majaaskaa aladharu saasaa muuqasho badan saasaa muuqasho badan ay laakiin de waan la maray wey adigu majaaska waxaa tiraa iska waxaa rabtaba ku dhe ku sheege majaasku haddii uusan wax lagu fidnaynayn in la iska aqbalo ayaa ron wey lakiin haddaad rabto majaaska sidaan soo marnay inaad wax ku qaribto de lagaa yeeli maayo nusuus aad rabta ina ku taxriifiso wuxuu ku yidhi maxaa dhacay lianna istathnaa hadduu maxaa ku noqday istanibu ku noqday xagga wuxuu u noqday ishtiqaaq buu hadda u noqday lianna istathnaa mushtaqun waxaa laga soo dhambasho oo laga keenay min qowlihim sanaytu waan laabay weeye cinaana daabati baan laabay weye hogaankii hogaankii daabadda jarihii iyo daabadii ratiga hogaanka ku xirnaa ayaan maxaa la yidhaahdaa yaan laabay weeye aan laabay idaa saraftahaa daabadii maxaa la yidhaahdaa markaad celiso oo noqdo idaa manacta can isayri fi sawi aladii hiya mutawajahatun ilayh markii ritigii meeshuu u socday iyo wadadu u socday daabadii dameerkii faraskii ritigii aad ka celiso inta hogaantii xariggii qoorta ugu xidhnaa aad ku qabatay aad waddadii ka leexisay ayaa waxaa la yidhaahdaa buu ku yidhi hee sanaytu canaana daabati wey cinaana daabati hogaankeedii xaraggeedii ayaan ku laabay wey idaa saraftaha markaad leexiso daabadii ka leexiso meesheedii aw minanaytu khabara warkii baan laabo celiyey weeye bacda alkhabari warkii kale gadaashiisii baan laabo celiye marka kaa dambe marka maaa l inuu daciif yahay ama laga xoog badan yahay wey sida saxiixa sanaytu cinaanu daabati in la yihahdo kaasa wahaada midkaa asagaabuu ku yidhi laa yuujadu lama helo macnaha hadda kelimadii markuu damcay inuu labadii madhab kala rajaxo wuxuu rajaxay inay majaas tahay wuxuuna ugu noqday hee inay maxaa la yidhaahdaa ishtiqaaqa u noqdo اشتقاق inuu noqdo wax lagu kala rajax halkaas uu noqday طيب وهذا أظهر لأن استثناء مشتق من قول ثنيت عنان دابتي عنان دابتي وي إذا صرفتها مركز إيشو أو لابتو أو من ثنيت الخبر بعد الخبر warkii baan celiyey war kale gadaashi markaad tirahdo wahada laa yuujidu lama helahayo oo lama ogaanayo ilaa fima dakhala wixii galay maahane fi lkalaami hadalka wixii galay uma intaas kabacdina yukhraju laga saaro minhu xaggiisa laga saaro hadii wuxuu kule istitnaa xaqiiqiga waxa weeye hadalkii hore wax galay inaad ka soo saarto oo tiraa jaa annaasu ilaa zaydan say dadka hore u galay aad ka soo saartay wey laakiin markaad tiraahdo jaa annaasu ilaa ximaaran ximaar meesha ma gelin kamana aadan soo saarin marka waad garatay meelota markaad tiraa ra'aytu naasa ilaa uwaariya markaad tirahdo war xeryahan iyo maxbasu daaba dadki miyay gashay wey kabacdina waad ka saaraysaa maya ma aysan gelin kamana saarahayo wey hadday saasay marka warku waa majaas bu rabaa inuu ku yihahdo wahaada macnahan asaga oo soo reebidda iyo sarfinta ah laa yuujadu lama helahayo ilaa fiima hadal iyo kalaam mooge dakala galay filkalaami hadalkii hore ma ogiye ilaa fiima ama istatnaad oran karta oo dakala galay filkalaami hadalkii hore galay oo mustatna minhuga galay ma ogiye uma intaas kabacdina yukhraju lasoo saarayo minhu min almustatna minhu laga soo saarahayo ma ogiye laakiin markaad tiraahdo ra'aytu nnaasa ilaa ximaaran ximaar dadka ma gelin ilaa naas ma aha isku jinsina ma isku qabiil ma kamana soo saaraysid hadalkaaguna waa majaaz saasuu rabaa inuu ku yihahdo ayib fasajada almalaaikatu kulluhum maxaa la yiha ajmacuun ilaa ibliisa markaad tirahdo ibliis kama tirsanayn malaa'igta hadalkuna waa majaaz saasuu raba inuu ku yidhaahdo ayb wayajuusu waxaa bannaan an yustatnaa in la reebo hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo hadalka inta badan iyo inta yar yaa la soo reebahaya keebaa la soo haddaad tira lahu calaya casharatun hee maxaa la yidhaahdaa ilaa waaxidan ma oran kartaa ilaa waaxidan hal mid ma ogi markaas sagaal baad soo reebatay laakiin lahu calaya casharatun ilaa inain laba ma ahane oo sideed markaa igu leeyahay markaas maxaad reebtay intii badnayd baad maxaa leeyahay intii yarayd baad soo reebtay intii badnaydna isig baad u marka hadda maxaa la soo reebaya la isku haya taasoo dood badan ka taagan tahay ayuu maxaa la yidhahda yuu ka hadlayaa istithnaha keligiis horta oo bilmunaasaba intaan helay alistiqnaa maxaa la yidhahda fi axkaam alistithnaa laba majalo ninka la qaraafi shahaabuddiin hal akhri alistiqnaa في أحكام الاستثناء waxa la istinaa li halkaas aad ugu raasa usul fiqi iyo fiqi iyo luqa iyo magaciisi iyo waxa la yiraahdaa talaqtu zawjati illa kada iyo illa afnaam he halkaas maxaa la istinaa في أحكام الاستثناء halka ka aqriyo tay halka ka marka war badan iyo dood badan oo lagu jawaabay baa ku jirta wey marka wuu yajuus waxaa banaan an yastania inuu soo reebo qofka mutakalima ah alagara inta badan min aljumlati jumlada inta badan inuu ka soo reebo ayaa banaan weeye inta badan inuu kasoo reebto ayaa badan oo yiha low calaya casharatun ilaa e amaaniyatun si maaa l amaaniyatan sideed ma ogi oo labaan ogolay lag sideed iguma le ayb wa qaala axmed wuxuu yihi axmed ibnu xambal wuxuu yihi eh, shaybani wuxuu yihi laa yajuusu ma banaana ma banaana warkaa isagaagu ah, marka horeba maa tiraahdin eh, labi ugu leeyahay maa tiraahdi ah, marka horeba waxaa la yihahda lebi ugu leeya maatiraadi markaad leeya lahu calaya casharatun toban bi ugu leeya ilaa thaaniyatan aad leedahay he marka horeba lebi ugu leeya maatir lahu calaya inayn maatiraadi maxaad tobanka ula soo boodaysaa laa yajuus bi imaam axmed xanaabilada halkaas u badan yihin wa qowlu qaadi abi bakr alashcari weeye abi bakr alashcari qaadi baaqilaani weeye wabnu durstawayhi wey ibnu durstawayhi annaxwi weeye qowlkiisii wey dayib meesha hadda uu yiri wahuwa qowl eh, abi bakr eh, ashcari uu yiri wuxuu yidhahdaa kutubtiisa wuxuu ku yidhahda wahuwa qowl ashcariya ayuu yidhaahdaa huwa qowl ashcariya marka qaarkood ayuu yidhaahdaa qowl ashcariya ayuu yidhahdaa ayib wadaliilu daliilkii xujadii gartu waxa weye burhaantu inay warkaasu bannaan yahay calaa jawaasi bannaanaanshadiisa waxaa weeye ana alqur'aana qur-aanka kitaabka ilaahay warada waa ku soo aroora bihi asagoo ku soo arooray intii maxaa la yidhahda badnayd in la soo reebo oo maxaa la yidhaahdaa in badan in yar laga soo reebo waa bannaan tahay weeye qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ina cibaadii addoommadayda laysa kuma sanaanin laka adiga ibliisu calayhim dushooda sulطaanu wax xujo iyo garab kuma lihidi wey awood kuma lihid ilaa man itabacaka idku raacday moogiye oo min alghaawiina kuwa lumay oo dariiqii xaqi ka bayray moogiye awood uma lihidi wey marka waa ujeedaa cibaadka oo yar baa waxaa laga soo reebahayaa weye aawinta marka aawintaa badan wey alghaawiin aar iyagaa badan wey uma qaala suurad kale alla wuxuu ku yidhi fabicizatika lauqwiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin saas haddana aayad kale lagu jiro marka aayaddanna waad u iyadana maxaa la yidhi ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin marka halkaana waxaa badan weeye cibaadkaa badan wey saasaa la wadaa sharax u wuxuu ku yidhi shiraasi fastahnaa alla waa soo reebay weeye alghaawiina kuwa lunsan waa aayaddii hore wey ilaa man itabacka min alghaawiin soo lama dhin fastahnaa alla waa soo reebay alghaawiina kuwa lunsan buu ka soo reebay min alcibaad buu ka soo reebay wey marka yaa badan aawiin iyo cibaad yaa badan aawintaa badan aawinta kuwa lunsan ayaa badan wey gaalada waa lunsan shayaaiinta ayaa badan wahum akaru ama akaru naas bidaliil qowlihi tacala wama akaru naasi walow xarasa bimuminiin si ilaahay u yiri ayagaa badan wey fasatan qaawiin min alcibaad marka intii badnayd ayaa la soo reebay wey ayb wastatnaa alla waa soo reebay wey alcibaada addoommadiibuu soo reebay min alkaawiina kuwa lunsan buu ka soo reebay weeye maa fabicizatka eh, lauqwiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka baa la yii cibaadka hadda lasoo reebay ah, cibaadka lasoo reebay wastatna cibaada min alkaawiin hadda tan waxaa la rabaa in lagu yidhaahdo cibaadka iyo kaawiinta waxaa badan cibaadkaa badan oo maxaa dhacay cibaadka waxaa noogu jira cibaadullahi waxaa noogu jira malaa'igta wey malaa'ig baan hadda ku darsanaynaa marka insaanka kuwooda mu'miniinta oo ilaahay caabudahaya iyo malaa'ig marka la daro kaawiinta iyo shayaadiinta iyo maxaa la yihahdaa ahlucibaadada yaa badan wey ahlucibaadada badan wey doodaasaa la kicinaya marka waxaa laleeyaha marna waxaa dhacday in lasoo reebay qaawiintii oo badan lasoo reebay marna cibaadkii oo badan lasoo reebay baa dhacaysa wey marka doodu say u dhacdaba labadaba waa lasoo reebay wey labadaba waa lasoo reebay wey waayuhuma midkoodii kaana ahaaday akara mid badan faqad istanaahu wuu ka soo reebay wey alle min alaakhar midka kale wey kee aad tiraahdaba waa badan yahay haddaad tira qaawiintaa badan hee waa lasoo reebay wey oo cibaadkii oo ka yar baa laga soo reeba hay haddaad tirahda cibaadkaa badan waa la soo reeba qaawintii oo maxaa la ka yar baa laga soo reeba marka dhinacaad u dhigtaba waa lagugu qabanhaya lagugu qabanhaya wadaadada qaar ba waxay yidhahan kuwaan ayaga xujaba kuma sugno lannu hadda waxaa lasoo kala reebaya waxa waa sifaad wey dad mukhlisiin ee dad iimaan laga helay waa qaab sifaad waxa lasoo kala reebaye cadad iyo tira ma jirto madax kitaabasha ma jirto wadaadda halka ka baxayna waa jiraan ayuhumaa midkoodii kaanaada akara in badan faqad istinaahu wuu soo reebay alla min alaakhar kan kale waa ka soo reebay weeye marka wax dhiba male waa lasoo kala reebi karaa ولأن اsتiناء اstinاء xujo kale ولأن اstinاء soo reebiddu macno iyo nuxur weeye oo yuujibu waajibinayo keensanaya takhsiisa lafdi اcaam lafdiga caamka in lasoo khasiso waa saxw runtiis gr leeyaha istinaa macnihiisu waxaa weeye lafdiga caamka guda ballaarnaa ayaan wax ka soo reebana ka khasisaynaa marka wax dhiba ma jiro meesha wax dhiba ma jiro ayb fajaasa waa bannaanaaday weeye walianna istinaa macna weeye yuujibu waajibinayo keensanayo ka dhalanayso takhsiisu lafdi اcaam lafdiga caamka in la khasiso ila markaa tihi jaءa الnaasu e waa lafdi caama ilaa zaydan markaa aad tirina waad khasiso waa sharaxdo waa bayaanisay inaadan sayd ula jeedinna waad sharaxday fajaasa waxaa banaanaaday wuu banaanaaday istadnuhu fi اlqaliil wاlkaiir buu ku banaanaaday fajaasa wuu banaa istadnihi fi اlqaliil wاlkaiir intaba waa ku banaan yahay ka takhsiisi si soo reebida takhasiisidii weeye bidaliil munfasil daliil munfasil aad wax ku reebi jirtay war daliil munfasila soo wax kumaadan ad samicalo mid ku jirta wax soogamaad soo reebi jirin ha sidoo kale wey tana wax dhib male marka ama ha kala badnaa ama kala yaraadeene waa bannaantay wax dhibana male kataksiisi ku khasisid wax lagu soo reebo bidaliil munfasil daliilka munfasilka weynaan iyo yaraan iyo badnaan iyo midna looma fiirinayn wey kana sidoo kale loo fiirin mahayo warku waa dhib yar yahay fasl waidaa tacaqaba hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo jumal badan haddii inta la isku xiro afar shan jumla inta la isku xiro istinada daba dhiga istinahana xaggee u noqonaya ma midda ugu xigto istinaa ku xigta ma kurtigood ma daliil baa la eegahaya hawshaas rab inu ka niqaasho waa masle ayaan la isku hayo idaa tacaqaba hadduu cirbiyo oo dhaco alistinaau istinaau hadduu dhaco jumalan jumlooyin dabadoodu dhacay weeye cuifa la isku cadfay bacduhaa qayba ayada ka mid ah, calaa bacdi baa la isku cadfay xarfu cadaf baa la iskula cadfay waaw waa la iskula cadfay wey ayib iyo kayrkiis rajaca waa noqonahayaa dalika istinuhu waa noqonahayaa dalika istinaha weeye ila aljamiic dhammaan ila jamiic jumali madkuura buu u noqonahaya toban juml haddaad isku cadafta ilaa aad tiraahdo tobanka waa celinaysaa allahuma bidliil inuu dliil kuu diido waa celinaysaa wadalika kaas waxa weye mila qowlihi tacala qowlihi caza wajal oo kale wey waladiina yarmunuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jaldatan walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada waulaaika hum alfaasiquun ila aladiina taabuu baa layidhi aayadda hore marka maxaa lagu sheega waxaa la yidhi waladiina yarmunuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa hee fajliduuhum amaaniina jalda xukun waa la sheegay kow xukun labaad walaa taqbalu lahu shahaadatan xukun abadan xukun labaad waa la sheegay xukun saddexaad wa ulaaika hum lfaasiquun inay faasiqiin xukun saddex xukun baa laysdaba dhigay markaasa marka saddex xukun la sheega waxaa la yidhi ila aladiina taabuu istatana xagga u noqonaya marka ma waxaan ku dhejinnaa wa ulaaika hum lfaasiquun mise saddexda waa u celinaa mise labada dambaan u celina xaggee loo celinaya taasaa laysku haya marka dood ka taaganta waqaala marka wuxuu u fiirtay haddu sharci wuxuu ku yidhi waqaala asxaabu abu xaniifa waxay dhaheen raximahu llahu taala waxay yidhaahdeen yarjicu istatnaha ila aladiina wuxuu u noqonayaa hee ilaa maa yeliihi waxa isaga xigo oo ku dheggan oo ah wa ulaaika hum ulfaasiquun marka waxay dhaheen dadkii waxaa layaha la shaabuugay oo inta qadfiga sameeye la shaabuugay markii la shaabuugo fisqigii baa ka dhacaya laakiin maxaa layaha markhaatigooda weligood la aqbali maayo konton sano hadduu nool yahay oo sheekh caalima noqdo balaayo ka dhacdo soomaalinka ugu fiican noqdo waxaa leeyahay sheekh fulan markhaatiga ma galo maxaa dhacay waabaa la jeldiyey weligii la taaban maayo ku dhehen ku dhejiyey وقال wuxuu yihi hor khatara wey ila jumlata akhiira ayib وqaala qaadi abubakr wuxuu yihi tawaqaf waa laga istaagahayaa fiihi meeshan wuxuu yihahda waqaalat الأشcariyatu buu yihahda meesha hadda uu ku yihi qaadi abubakr ku leeyahay qaalat ashcariyatu yutawaqafu fiih waa laga istaagaya lano daliil lama haysa sugule marka waaqifiya waa saa wey ashaacira walaa yuraddu loomana celin ayay dhaheen ashaacira waxay dhaheen iyo abubakar oo la socda waxay dhaheen walaa yuraddu loo celin maayo istitnaa ilaa shayin oo minhumaa maxaa leeyahy jumalkaa ka mida wey minhumaa maxaa leeyahy ilaa bidaliilin waxaa la yidhahdaa daliil moogiye waxaa weeye jumalkii soo hormaray mid ka mida loo celin maayo ilaa bidaliil daliil in la helo moogiye ayib warkaas halkaasay ka tuureen warkaasay ka tuureen waaqifiye wuxuu yidhi marka hadda waa radinaya wa daliilu calaa maa qulnaahu aan runtii asaga ku garle jamaahiirtu sidaanay qabeen madaahibta kale sidaanay qabeen shiraasi malay asaga ku saxan wa daliilu calaa maa qulnaahu wixii annagu aan yidhi oo muxuu ahaa wixii asagu yidhi muxuu ahaa waxaa loo celinaya rajaca dalika ila aljamic waxaan yidhi warka warkanaga aan yidhi warkaasu wey waxaa weeye huwa waxaa weeye ana alistihnaa soo reebiddu waxaa weeye ka shardi sidii shardigoo kale weeye fi taksiisi shardiga sida wax loogu soo reebeo kalow shardiga waxbaa lagu taksiisiyaa si shardiga wax loogu soo wuna imaan doonaae sidaasoo kale w istanuhu wey uma intaasistanihu hadda sharxaya dhegeysa hadda uma sharطu ale shardiga cafwan shardigu hadda rabaa inu kuu sharxo wuxuu yidhi uma intaas kabacdi haddaad fahantay ana alistitnaa ka shardi fi takhsiis hadduu yahay haddaad fahantay shardigan kuu sharxa marka uma shardu waxaa weeye yarjicu wuu noqonahayaa weye ila aljamiic dhammaan jumalkii soo hormaro dhan waa u noqonahayaa wey kamaa idaa qaala hadduu yihahdo qof hadlahaya imra'atii xaaskaygu taaliqun waa furanta waa cabdi addoonkaygu xurun waa xor weeye waa maali aniga hantidayduna sadaqatun weeye in sha allahu tacaala in sha allahu tacaala intaanu tarjicu hee hada shardi yarjic ila jamic اljumal doodna kama qabtaan wa kadalika weeye waa lainku laasimiyey nimanka halkaasaa la dhiga istinaa Ah, saas le wamaali sadqa in sha allahu tacaala warkaa uu yidhi fakadaalika buu ku yahay alistinaa waa la mid asaguna dhammaan waxo dhan waa u noqonhayaa waa ku garleeyaha marka jumalkan lagu yidhi waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jaldatan walaa taqbaluu lahum shahadatan abadan waulaika hum lfaasiquun ila aladiina taabuu dhammaan waa loo celinhayaa wey ilaa wax daliilkaa diida maan oo hadda daliilku wuxuu diidahayaa hee fajliduuhum amaaniina jaldatan daliilku waa diidahaya istaasna uma noqonayo ta uma noqonahayo laakiin fisiga iyo he shahaadadaba u noqonhaya labadaas u noqonaya laakiin midda hore uma noqonayo oo ugu horeyso jaldiga muxuu u noqon waayey lianna hada xaqu aadamiyi wey xaqu aadamina toobad ku dhici maayo intaad qof caydo ood xoolihiisa cunto oo tiraa zaani baata inaad tiraa istakfirula tubtu ilaa rabbi maxaa tubtu ilaa rabbi makaa soconaysa ilahay u toobadkeen saxa weeye lakin xaqayga waa kaa goosanaya xaqayga anaa iskale waadii aflagaadaysay xaqayga waan kaa goosanaya waan ku garaacanaya laakiin toobadda adiga ilaahayba inii dhexaysa ama aniga adiga jaldi baa noo dhexey agga kaa goosta ayb waa war ma la gadan karaa xaqa ma la gadan karaa lacag ma la bixin karaa waan ku shaabuganahayaa haddii kale saddex kun oo doolar shan kun oo doolar si haddii kale halkaa inta lagu keeno banaanka lagu keeno balexa oo la isu soo saaro ha ya maxaa la beerka laga garaacaya <laughs> ma banaanta laa heshiisa hawsha ayada hadaa tira cirdigaygii wey waan gadahay lacag baan ku bedelinaya ille moogta ninkan weyn oo asaga laftiisa mashraca la keenaayo shaarica la keenaayo garoonka la keenayo dadkoona ile war muxuu sameeyey dadku caaya waa nin dhaqan xunoo qofku arko zani buu ku yidhaahdaa shirta ka ceshaada marka haddii warnin way meesha ay waxaynine ee maxaa la saddex kun oo doolar iga qaada ee shaabuugkii waxoogaa iga qaado maxaa la meeqa shaabuug siddeetan mid walba hal doolar laba doolar saddex doolar toban doolar ma micna iga leeco adduunya ma laga aqbalaya laa yuqbal laa yuqbal hawsha ayadaa tay xuduudda in saa loo gato laa yajuus wuxuu yidhi marka isnadintaaso dhan bu wada noqona waa islamid waa runtiisa wuu ku saxan yahay warka asaga faslun wain dalla hadduu ku hadda wuxuu rabaa inuu ka saaro istafnihii jumalka aan ku niri dhammaan yarjicu daalika ila jamiic soo kumaan aaneen hadduu daliilku tuso inuusan jumalka qaybo ka mida u noqonayn daliil saaro nacam waa ka celinayna waa ka saaraynaa laakiin haddaan daliilna tusin maya kurti waa u celinaynaa wuxuu kiri wain dalla daliilu daliil hadduu ku tuso calaa annahu amar iyo an laa yajuusu inuusan bannaanayn rujuucuhu rujuucistina rujuucuhu rujuucistina inuusan u noqonaynin ilaa jumlatin jumlo inuusan u noqonin min aljumali almadkuura jumalkii la sheegay inuusan u noqonaynin kamaa sidii kale weeye fii aayat alqadfiba ku sugane aayat alqadfi hadda soo marayna weeye yarmuna ku sugnayd weeye waxaa weeye faina daliila daliilkii xujadii iyo adilada sharcigu dalla wuxuu ku tusay weeye calaa annahu amar iyo shaniye laa yajuusu inuusan bannaanayn an yarjaca u noqdo alاstina inuu u noqdo oo fiiha ku jira maa la jumalka ku jira ilى اxadi xadka inuu noqdo fajliduuhum ثamaaniina jaldat istinu noqon mahayo wey ah, daliilku saas ku tusay rajaca waa u noqonahayaa weeye istinuhu ilaa maa baqya wixii hartay haray oo min اljumali jumlooyinka intii soo hartay ayuu u noqonaya oo ah maxaa la yihaahdaa walaa taqbaluu lahum shahaadaةa abada wulaika hum اfaasiquun ila اladiina taabuu hadday toobad keenaan shahaadadan waa la aqbalahaya fisqina waa ka rabaya caadil buu noqonhaya marka labadaas u noqonaya ama maxaa la yidhaahdaa iisheeg jaldiga ma noqonayo limaada lanna hada xaq aadamiyi wey xaq aadamina waxaa weye ku dhici mahayo xuquuq aadamiyin laa tasqudu bitowba toobad ku dhici mayso weeye haddaad tuug ahay tusaale ahaan oo dad xoolaaad ka dhici jirtay oo tiraa tuugadii aan ka toobadkeeno masaajidkaan gelaya waa sax wey hadi tooba waa maqbuula jasaak allahu khayr ama xuquuq naas iyo guryaha jabijida dukaamada iska bixi wey ma ridaysa wey xuquuq naas toobad ku dhici maysa ama dhiig ha noqoto ama maal ha noqoto ama cibdi ha noqote dad waxaad u geysato waxaa way inay ayagu ku cafiyaan ma ogiye dhici maysa weeye marka in dalla hadduu kusa daliilun ku tuso calaa annahu amar shay laa yajuusu ma inuusan bannaanayn laa yajuusu inaysan bannaanayn rujuucu rujuucu istatna ilaa jumlatin jumla iyo duuduub min aljumali almadkuura jumilkii lasoo sheegay madkuura xusnayd wey كما في آية الqdف aيadda qadفka soo hormartay sida ku sugnayd فإن الdليiل dliilkii xujadii gartu dل wuxuu ku tusay عalى أنhu asagu عalى أنhu أمر شhay laa يجuuز inaysan banaanayn أn yarjac الاsتiثناء اsتiثناء inuu u noqdo oo فيiha juملka ku sugan إلى الxadi xadka u noqon mahayo weeye xadka aayadda ku sugan oo فajliduuهum ثaمaaنiiنa jaldتna u noqon mahayo weeye rajaca marka isna wuxuu noqonhayaa weeye jumalkaasoo dhan waa itiraadi ah, jumalka itiraadi ka dhec rajaca waa noqonaya istadnii wey ilaa maa baqiya wixii soo haray oo min aljumala wugu noqonaya halkaas u celi wey taana daliil baa kaa saaray wey daliilku maxaa weeye xaq alaadami bijmac almuslimiin xaq alaadami laa yaquc he eh, bitawba wey tawbad ku dhicmahaye warkaa la socday wakada taa waxaa la mida wey oo usan dhacayni maxaa jumalka loo wada celina istadnii wey wakada tan waxaa la mida wey oo istadnaha loo wada celinayn weeye wixii soo hormaray ee eh idaa tacaqaba hadduu cirbiyo wey alstina isna hadduu cirbiyo oo daba dhaco jumlatan buu daba dhacay waaxidatan hal jumlu daba dhacay wey oo axkaam badan shamlisanaysa jumlo axkaam badan wadata oo wax badan macaani badan wadata ayaa isna daba dhacay wey ku hore juml bay hadda la soco kala duwan laba saddex iyo afar la kala tirina dhowr macno kala duwan wata laakiin kana waa hal jumlo ayadaa laakiin waxay wadataa afar iyo shan macno toban macnay wadataa wey kabacdina isna daba dhacay wey taas haddana laga hadlahayaa wey kadaa waxaa la mida wey oo loo wada celinaya istinaha wey wixii soo hormaray weeye idaa tacaqaba istinaa hadduu cirbiyo daba dhaco jumlatan buu daba dhacay waaxidatan oo keligeeda weeye wadalla daliilun daliil iyo xujiya daliil sharcina ku tuso calaa annahu istinuhu laa yajuusu inaysan banaan calaa annahu amar yeshaane damiirka aad buu u shiraasi wey damiirta aad bay u badan qof marka adigu wax qorayso maskaxdaada waa waa waa ku taagan tahay damiirku meesha u noqonayo amaa shaarixa qofka wax furfuraya iyo taradad wey waa inuu fiiriyo damiirku xagga u noqonaya waa inuu fiiriyo marka damiirta in aad loo celceliyo hal waa laga fiican yahay wadalla daliilu ku tusay calaa annahu amar yashaani laa yajuusu inaysan bannaanayn way rujuucu rujuuc istitna istitna inuu noqonayo ilaa bacdihaa jumalkaas maxaa la yidhaahdaa jumladaas macaanidu ku soo aroortay qaybo ka mida ayaa waxaa daliil ku tusay inuusan u noqonaynin haystatun shuqul ku lahayn wey ka qowliga oo kale wey قيل عز وجل وإن, طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة آيات سواء أرورتي آيات مرك maxaa ku soo aroortay waqad faradtum lahuna fariida kabacdi markii intaa la sheego haweenkii in meherkii loo magacaabay u soo arooray yaa waxaa la yidhi ilaa qowli laga gaaray ilaa an yacfuuna ayaa la yidhi ilaa an yacfuuna inay cafiyaan dumarkii moogi marka dumarka wax cafinaya dumar badan baa meeshan ku jira wey dumarka meherka loo loo qadaray mid waalan baa ku jirta oo mar maxaa leeya waalatay markii la guursaday kabacdi mid ayadoo sakiira la guursada baa ku jirta mid ayadoo caaqilaa la guursada baa dumar badan baa meeshaan soo wada gelahayo ayb marka ilaa an yacfuuna yaa loo celinahayaa waxaa marka loo celinahayaa weeye dumarka baaliqaadka oo caaqilaadka loo celinahayaa ama hadday yihiin majaaniin iyo sakaair hadday sakiir ay yihiin loo celmayo limaada lanna kuwa wax ma garan waxay cafinayaan iyo waay maali ka tagaan midna ma garanayaan marka ilaa an yacfuuna kuwa hadday dhan waan kuu cafiya maanto dhan hadday ku hayso waxba kuma cafin karta weligeeda wa ku cafin kari oo weliba weliguma markuu yahay aabe iyo maaa l awow yahay asal markuu yahay farac usan ahayn lanno midkan farac walaalkeeda iyo eedada u tahay waa laga walal kuga cafin iska tagno middan waalan waba wa ku fali mayso dhulkeeda laakiin aabbaha iyo waalidku waxaa weeye hilib wax dhalay weeyo wuxuu fiirinahayaa gabadhaa waxeeda inuu cafiyo inuusan cafiyin bu aad uga baarandegaya beer wax dhalay waa belab ay dheheen soomaaliya ayb ilaa yacfuuna fainahu maxaa la yidhaahdaa amar yeeshana qad dalla daliilu waa ku tusay weeye calaa ana اistiطnaa istiطnaai soo reebiddu laa yajuusu inaysan bannaanayn rujuucuhu noqoshadiisa isnuu u noqonaaya ila sigaari gabdhaha yararkaa wey iyo walmajaaniin iyo kuwa waalan wey inaysa waa ku tusay daliil baa ku tusay wey lannahu muxuu daliilkoodu naaqisaat اlcaqli weeye marka maadaama naaqisaat caqli ay yihiin waa qof safiiha weli baa laga yahay weeye waaba la maamulaa iyagaa lagu tasarfa la maamulaya gacanta lagu hayaawo ayagiibaa raashinkoodi biyo dharka loo xiraya gacanta lagu celcelinaya ayb marka weli baa laga yahay ila siqaara walmajaaniin rajaca wuu noqonaya istanuhu weeye ilaa maa baqiya wixii haray oo min aljumla jumla inta hartay buu noqonaya oo maxaa ku haray baaliqaat alcaaqilaat buu noqonaya istanuu intaas ku noqonaya kuwaasaa meherkooda cafin kara w iyadaa baaliqa waa caaqilo weeye waa raashido weeye ninka hadday rabtaa waa cafida ama maxaliha ka qaata iyo taalla rajaca istatan waa noqonaya ilaa maa baqiya min aljumlati buu noqonaya لأنa tarka ظaahir buu ku yidhi dliil ml xujo fiican buu sheegay لأنa tarka ظaahir in laga taga daliilka ظaahirka in laga tago ظaahirku waxay ahayd inay dumar o dhan ku wada jiraan ba sooma ahayn tii yar iyo tii waalan iyo tii fayow iyo tii baaliqa iyo tii garoobayd iyo waxo dhan ay ku wada jiraan ba daahir ahaw marka wuxuu yidhi لأنa tarka ظaahir daliilka ظaahirka in laga tago fiima shaygii qaama uu istaagay calayhi dusha uu istaagay addaliilu daliilu ku istaago daliil la helay laa yuujibu ma waajibinaaye tarkahu ظaahirkii in laga tago fii maa shaygii weeye lam yaqum uusan istaagin calayhi dushiisa adaliilu daliilsa istaagin war daliilka daahirkaa haddii uu kutuse daliil kale uu kutusa qaybo ka mida asaga in laga soo reebo ama laga leexiyo waxaa weye waa la aqbalayaa weye laakiin xujiya gar uma lihid hee inaad tiraa daliilka daahirka haddii wax laga leexiyey kurtiis waan ka wada tegahaya kursigan ka wada tegaya laa yajuus wey laakiin daliilka daahirka waxaa laga leexin ama laga istatnoon ama laga soo reebi wixii uu daliil kutuso wey waxaan daliil kutusin soo maaha yutamasak waa la qabsanaya ayib wuxuu ku yidhi lianna tarka daahir oo ahayd ilaa an yacfuuna dumar badan baa ku jiro daahiru ku ahaa wey lianna tarka daahir buu ku yidhi daahirka daliilka in laga tago fiimaa qaama wuxuu istaagay caleyh dushiisa oo hadda kan maxaa daliil istaagay daliil wuxuu ku istaagay gabdhaha sikaarka iyo majaaniinta in ayaga la maamulo caqlina aysan lahayn garaadna aysan waxna aysan fahmi karin waxay cafinayaan iyo waxay ka tegayaan waxay qaadanayaan saasaa daliilku tusay لأن ترك ظاهرة فيما قام عليه الدليل دليل ku istaagay xujadu laa yuujib ma waajibinayo tarkahu in laga tago daliilka daahirka haweye فيما لا فيما شيء لم يقم uusan istaagay عليه dushiisa الدليل دليل wuxuu ku istaagay in laga tago laa يجوز warkaa asagaa weeye هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين